رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثالث والخمسون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام الزاهد أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفع المسلمين بعلومه ويبدأ هذا الشريط من الحديث 1225 قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما رواه الترمذي وقال xadيiث xasن صحيح laa تصumuu qabla رamaضaan ramadaan hortiisa ha soomina ha soomin oo ramadaan ahaanna ha u soomin oo اxtiyaaط ahaan iyo intaasoy baaqatay mxuaha soddon maalmood hadday ramadaan tahay hadday shacbaan tahayba rawahu التirmidi وqaala xadiiث xasن صحيح waana xadiidku waa sidaa uu sheegay wey xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu shaykh الألbani fi صaحيح الجaamiع الصغير والغyاaبة بالغyn المعجمة وبالyاء المثناة من تحت المكبرة وهي السحاaبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم إذا بقya نصف شعبان إذا بقya نصف من شعبان marka uu hadho نص oo شhعباan شhعباan ay نص ka hadho oo kala baranto falaa تصuموا ha soomina نuskaas ha soomina rawaahu التirmidiyu وqaala xadiiث xasn صaxiix wa huwa kama qaal faاlxadiiثu صaxiix صaxaxu shaykh الأlbani fi صaxiixi sunan ibni maaja wa mishkaat الmaصaabix وayrihima kolka uu kala barmo marka bisha shacbaan ay kala baranto waa inaan la soomin kanaa marka kii hore ka muddo badan oo isagu kii hore wuxuu ahaa laba maalmood iyo hal iyo inaan lagala horraynin kanna waxaa weeyaan nuska oo dhan baba aan la soomin laakiin kanna marka isagana waxaa loo shardiyayaa qofkii nuskaa un soomka ka bilaabaya ama inta hore qofkii soo sooma isagu kuma jiro oo hadduu nuska dambena la soomo waa uu heli karaayo kaana waxaana tusinaya xadiid ummi salama iyo caaisha radi allahu canhumaa ay dhihi jireen rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam bisha shacbaan inuu aad soomka u badin jiray oo riwaayadaha qaarkood ay leedahay wuxuuba ku xidhiirin jiray ramadaan buu ku xidhiirin jiray oo isku bixin jiray qaar ay leeyihiin badankiisuu soomi jiray marka hore haduu badankiisa soomi jiray nuskan dambena waa inuu qaar ka soomi jiray hadduanu kulligiiba wada soomin xadiid kale oo xadiidka cimraan ibni xusaynna isaguna oo ninkii uu ku dhihi jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam bishan aakhirkeeda wax ma soontay shacbaan aakhirkeeda wax ma ka soontay ma yidhi u dhihi jiray markay ramadaan dhammaato lix shawaala soom kaasna marka waxaa weeye wuxuu tusinaya isaguna inay bannaan tahay in bisha ramadaan gelinkeeda dambe wax laga soomo marka laakiin sida wanaagsan waxa weeyaan inaan <clears throat> qofkii aan eh, awal hore aan soonka soo wadin inaanu shacbaan kol hadday kala badanto waa inuu joojiyo sidaasa u fiican xaraamse kama aha w can abilyaqdani camaar bni yaasir radia allahu canhuma qaala man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasimi salى اllahu alayh alih waslem qofka sooma maalinta la shakisan yahay oo inay ramadaan tahay iyo inaan ahayn la shakisan yahay oo maalinta soddon buuxaha ah maalinta soddon buuxaha shacbaan ay tahay oon la aragna qofkii maalintaa soomaayo rasuulkii sal lla alay slm ku casigaroobay yani wuxuu khilaafay nahyigiisibuu khilaafi weeyaan qof saxaabiya hadduu sidaasoo kale uu yidhaaho arrinkaas waxa weye arrin xadiis marfuuca buu noqonayaayo in arrintaasu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam xaggiisa uga sugan tahay baa loo qaadanayaa xadiidka qisadiisuna waxay ahayd camaar ibnu yaasir radia allahu canhuma isaga oo amiiru madiinati lkuufa ah ayaa lasoo dhigay qadadiisii lasoo dhigay raggii la joogay buu yidhi soo dhowaad oo kaalee cuna nin baa marka isagu yidhi anu waan soomanahay maalintaasuna waxay ahayd maalintii shacbaan soddon buuxa hayse ahayd markaasuu xadiidkan kada u wariyey maalinta la shakisan yahay qofka soomaayo rasuulka alla sala allau alيh waali wasalam yuu ku caasi garoobay saasuu yidhi oo yani rasuulkaa sal la alay slm maalintaa in la soomo isagaa nahiyey maalmaha soomka uu mamnuuc ka yahay bay ka mid tahay oo qaarkoodna in allah ay imaan doonaan muxuu aha labada ciidood iyo ayaamu tashriiqi iyo maalmahaasu marka maalmaha soomka ka caagan weeyaan marka sidaas macnaheedu waxa weeyaan dadka muslimiinta uhu waxa weeyaan diintoodu waa diin ku socoto waxyi alle ku socoto oo markii la joojiyana waa inay ka joogsadaan markii loo ogolaadana ay ku dhaqaaqaan cibaadada markasay doonaa inay isaga sameeyaan ma aha waa inay waxyiga alleh ee rasuulkiisa sala allau alay slam usoo dhiibay ama kitaab ama sunna ah inay daba socdaan weeyaan soonkii marka kol mamnuuc noqonaya salaadii marbay mamnuuc mamnuucu noqonaysaa waqtiyaal aan soo maray qiraa'adii qur-aanka mar bay noqonaysaa marka waxaa weeyaan qofka muminkaana waa ka lagu sheegay inuu yahay muxuu ahay awr sanka ka buko oo sanka ka dalooshan oo sanka xarig kaga xidhan yahay oo meeshii la hogaamiyaba u dhaqaaqa ma inuu marka sidaa u noqdo weeyaan oo muxuu ahay addoon laleeyahay oo lagu tasarufayo oo kol wax la farayo kolle laga reebayo inuu yahay intuu ogaado wahyiga alla sidaa ugu hogaansamaado ugu jajabnaado marka khayr baan rabaayo soomkaan badsanayaa yayna kugu ridin inaad khayr la-aan ku dhahdo oo waqtiyaal aan soom u habboonayn aad soomto qur-aanka aqrintiisa sidoo kale salaadii rawaahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu اlalbaniyu fi صaxiix ibni maaja wa صaxiix ibni khusayma wa irwa اlhaliil baabu ma yuqaalu cinda ru'yati اlhilaal bisha marka la arko waxa la dhahaya bishaas ama ha ahaato bisha ramadaan ama bilaha kaleba marka waxaa kankadu waa dikri oo adkaaru ru'yati اlhilaal isagoo ku saabsan bisha markay bilato dikri waxay leedahay la yidhaaho ayay leedahay can طلxةa bni cubayd الlaahi radي allahu canhu ana الnabiya sal ly slam kaana إida ra'a اlhilaala qaala bisha markuu arka buu wuxuu dhihi jiray allahuma ahillahu عalayna bاlأmni wاlإiman wالsalaamaةi wاlإslaam rabbii wrabuka allah hilaalu rushdi وkhayr rawahu tirmidiy waqaala xadiiثun xasan kolkuu bisha arkoyuu sidaa dhihi jiray allaahuma ahillahu calayna allow noogu geli bishantada biاlamni wاliimaan nabadgelyo iyo iimaan wاsalaamati wاlislaam iyo nabadgelyo iyo islaamnimo rabbiga iyo rabbigaaba alla weeyaan bishuu la hadlayaani adiyo anigaba rabbibaa inalahoo ina abuuray buu dhihi jiray san wuxuu u dhahayaa wuxuu radinayaa rasuulka alla sala allau alay wasalam dadka ilaah mooday ee caabuday ee xidigaha iyo kawaakibta iyo dayax iyo qoraxda iyo buu leeyahay aduu ilaah md ma ihide aniyo adigaba rabbibaa ina leh saasuu leeyahay hilaalu rushdin wa khayr bil hanuun iyo khayr yani allaha kaa dhiga weeyaan <clears throat> rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku waxaa weeyaan xasan weeyaan oo xasanahu الsheikh اlalbaniy fi صaxiix waxaan ujeedaa waa صaxiix weeyaan xadiidka oo صaxahu اlalbaniy fi صaxiixi fi صaxiix اjaamiع الصغيir xadiidku marka waa صaxiix baabu fadl السxuur wa taakhiirihi maa lam yuksha طuluuc الfajr fadliga ay leedahay suxuurtu oo inay tahay shay cibaado ajri leh aan iska ahayn wax caadaho dadku iska samaysteenoo iyaydan berri gaajoonin un u samaysteen iyo in la dib dhigo suxuurta la dib dhigo inta aan laga baqin waagiba haddaad hadda sii joogto waagiba kugu barya intaadan isdhihinba dib inaad udhigato wax yar un adeenka salaada ee adeenka dambe ah wax yar un horti la suxuurto can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam tasaxaruu faina fi الsuxuuri baraka muttafaqu caleyh suxuurta suxuurtu barakay leedahaye suxuurtu barakay leedahaye suxuurta marka waa amrayaa nebigu sala allahu aleyh waali wasalam weliba marka faa'iidada ku jirtuuna sheegay barakadaa ku jirtaana marka waxay tahay iyada oo qofka ku caawinaysa soomka berrita ah oo inuu si haddii uu suxuurto aanu daciifin oo soomkaas iyo cibaadooyinka kale oo dhexdiisa qabsan lahaa iyo acmaashiisa kaliya aanu ka daciifin u keenaysa oo cibaadada alle ugu quwaysanayo isaga oo rasuulka sala alla alay slam sunnadiisii fulinaya isaga oo hadigiisii ku dayanaya isaga oo khilaafaya ahlu kitaabka ahlu kitaabka isaga oo khilaafaya <clears throat> ilaa iyagu ma aynu suxuuran jirin sida xadiis saxiix ku sheegay rasuulka alle sala allahu aleyh waali wasalam minahaasa marka faa'iidadoodii inta laga sheegay ka mid ah wax kale fawaa'id kale iyo barako kale inay sii leedahayna iska suurowdaa marka waa in la suxuurto amarkaa rasuulka alla sala allahu alayh wala slam anigu ma gaajaysnay iga daayay iyo bal iska dhadhamin xataa haddaadan cuntada aadan badsanin kole ku tahay barakadaas si aad u hesho dhadhami haddaad wax kala weydo koob biyaa muxuu ahay kabo ama maxabad moos ah inaad badsato caloosha dhergisaa waxba daruuri ma waa inaad sunnadaaban horta fulisaa taasaa lagaa rabaa وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تصحرنا مع رسuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم ثuma qمnaa إلى الصلاة rasuulka all صل ل sلم yaan la suxuuranay oo markaasaan haddana salaadii usoo baxnay salaaddii u kacnay qiila markaasaa waxaa lagu yidhi zayd oo la weydiiyey radي الlahu canhu anas baa weydiiyey kam kaana baynahumaa imisaa udhexaysay salaadda intaad u kacdeen iyo suxuurtiinna imisaa u dhexaysay qaala qadru hamsiina aaya konton aayadood qadarkood konton aayadood qadarkood ayaa u dhexaysay muttafaqun caleyh konton aayadood oo caadi ah oo aayadaha aad u dhaadheerna aan ahayn aayadaha aad u gaagaabanna aan ahayn haddii lagu qiyaaso waa suurad oo suuradaha muxuu ahay eh, subacankada soomaalida ay ku magacaabaan subac subac muxua arbacaad ay ku magacaabaan sida xamiimyada iyo qaarkood muxuu ahaayey suuraة الshura iyo suuraة mxah iyo kuwayaalkaasa marka labayo konton saddex konton afar meelahaasay suuradahaas noocaasi yihiin marka suurad qadarkaas oo kale ah suurad qadarkaas oo kale ah intii laga aqriyi lahaa weeye maalan marka intaasuna waa in gaaban weeyaan muddo gaaban baa u dhaxaysay rasuulka sal lla alay slam suxuurtiisi iyo markuu salaadii u kacay xadiidkuna waa saxiix waa muttafaq caleyh sunnadaas nebiga sala alla alay slam ee suxuurta dib u dhigiddeeda ah waa mid aad iyo aad khilaafkeedu hadda aad iyo aad ugu badan yahay oo meel kasta ood aragtaba waxa weye caadooyin baa la leeyahay oo horaa loo suxuurtaayo markaasaa muxuu ahaayey xataa waxay sameeyeen waxay ku magacaabaan madfac اlimsaak ay yidhaahaan oo kolkii suxuurtii ugu dambaystii ay tahay oo hadda suxuurtii waa dhammaatay ay ka dhigan tahay baa madfaca la ridayaa isagoo kolkaana muddo nus saac iyo ul saac iyo meelahaas ama ka badan ay kasii dhiman tahay waa taasuna waxaa weeyaan waa bidco qabiixa weeyaan oo xun oo adaanka adaanka dambe unbaa mxuu ahay celiya suxuurta celiya sidaan xadiidka hadda kor axaadiid ku maray fajarka u qaybinaysay laba u qaybinaysay imisemaynan soo marin maaha yani suu ku sheegay nebigu sala allahu alيyه wali wasalam inuu fajarku laba uu yahay mid cuntadana xaraameeyo salaaduna ay ku bannaanaata iyo mid isagu baraarujin oo salaaddii iyo in loosii diyaargaroobo lasi suxuurto isagu tusinaya marka waqtigii waa inuu labadaasuna isku dhawaayeen waktigii suxuurta la isdhihi lahaa bay dhahayaan marka suxuurta joojiya marka xataa qofka loogu adimo isaga oo ku dhex jira oo cuntadii afka ku haya cuntadaas intaasa waa inuu iska cunaa iska dhammaysta oo inta afka ku hayana uu liqo inta weelka ugu jirtana uu cuno oo xataa kii loogu addimay baan iska daynaynin marka inta adaamka ka horeysa oo dhan waa la iska suxuuranayaa qofkii isagoo ku dhex jira loogu suxuuranayana waa iska sii wadanayaa laakiin wax ixtiyaad aho laleeyahay waqtigii waa soo dhow yahay lasii joojiyo taas waxba kama jiraan <clears throat> xadiidkan kada waxaa kaloo laga qaatay baa la yidhaha xadiid waxaa jira rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam uu reebay kol haddii la seexdo oo guryaha la galo oo shaqadho ay yaraato inaan lasoo bixbixin dibadda aan loosoo bixbixin taasuna marka inaanu taxriim ahayn ayaa xadiidkan kada laga qaadanaya leanna zayd ibni thaabit radi allahu canhuma markuu nabiga sala allahu alayh waali wasalam la suxuurtay maanihu waxa weeye intuu gurigiisa ka yimid inuu guriga rasuulka ugu yimid sala allahu alayh waali wasalam wa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala kana lirasuuli اllahi salى allahu alayh waalih wasalama mu'adinaani rasuulka alla sala allahu alay slam wuxuu lahaa laba mu'adin buu lahaa bilaalu wabnu ummi maktuum bilaal iyo ibnu ummi maktuum labadaas mu'adin buu lahaa faqaala rasuulu اllahi salى allahu alayh waalih wasalam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi salى allahu alayh wali wasalam ina bilaalan yu'adinu bileyl bilaal habeenni mu'adimaa fakuluu washrabuu iska cuno oo iska caba oo bilaalkaas hadaankiisu yaanu idinka joojinno cuntadiinna iyo cabitaankiinna xataa yu'adina ibnu ummi maktuum ilaa uu ka adimo ibnu ummi maktuum qaala ibnu cumarna wuxuu yidhi radia allahu canhuma walam yakun baynahumaa umaana ayna dhexaynin ilaa an yanzila haada wayarqaa haada ilaa kan inuu soo dego hanna kora mooyaane wax kale uma dhexayn muttafaqun caleyh marka masjidka rasuulka sal l sl minaarad ma aanu lahayne laakiin waxaa jiri jirtay meel oo murtafic ahoo guri masjidka ku dheganaa oo mxuu ahaayey dheeraad dushiisa yaa laga adimi jiray intaas uma dhexaysay kolkuu kana soo dego kana uu karo weliba ibnu uma maktuum wuxuu ahaa nin indalo oo kolkii dadku ay baraadiyaan oo warwaagii beri adin la yidhaha unbuu adimi jiray inta aadaanka ibnu maktuum alla maqalba iska cunoo iska caba buu lehay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam marka sidee hadday intaasuuna u dhexaysay yani aad bay isugu dhowaayeen weeyaan haddii intaa keliya udhexaysay seebaa marka wax looga cuni karaa inta uu kano ka cadimaayo ee haddana uu ka soo degayo ee kii kolena jaranjaradii uu koraayo muddadaas muddo gaaban weeyaan sidee marka intaa looga suxuran karaa hadii la yani waxaa lagu jawaabaa waxaa suurowda inuu bilaal radiallahu canhu marka uu adimo inuu waxoogaa yar daahi jiray oo sunnaysi iyo wax sidaasah uu ku yar daahi jiray oo kolka haddana soo degi jiray kolley waxaan weeyaan adaanka dambe ee ka dhigan inay salaadii dilaacday kaas unbaa cuntada lagu joojinayaa allana subxaanahu wa tacaala waa ka yidhi kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr intaan waagu kuu kala cadaaninbaba xataa haddaad shakada istiraatolo waagi ma baryin mise weli ma baryin war iftiinkaasu muxuu yahay waa iska cun وعn cمر بن cاaص رضي الله عنه أن رsuuل الله صل ل سلم qاaل فصل ma byna صياamina وصياaم أهلi الكتاaب aklat الsaxr rawahu muslim farqa u dhaxeeya soomkeenna annaga muslimiinta ah iyo soomka ahlukitaabka yahuudiya nasaarada waa cuntada suxuurta cuntada hiraabtii la cunaa udhexaysa iyaguma suxuurtaan marka diinkoodnuna wuxuu ku dhisan yahay in gaalada la khilaafo cibaadaadka iyo caadaadka iyo dhaqankii wax walbaba lagu khilaafo marka kol hadda iyagu ayna suxuuranin waa inaa la suxuurtaa <coughs> baabu fadli tacjiili الfiطr wma yufطir عalayhi wma yaquluhu bacda اlإfطاar fadliga uu leeyahay afurka dedejintiisu afurka dedejintiisu kanna waa mid aad iyo aad dadku ay isaga geliyaan waswaas ay isaga geliyaan oo muxuaha waxyaala bidac oo waxyaal nebigu aleyh salaatu wasalaam ka dardaarmaya ay ku dhaceen oo weli iftiinkii baa joogay iyo weli xaadba ha qarsoontay iyo ee eh, qoraxdii dhacday laakiin bal haddana u yarkaa waxaas oo dhan looma baahno kolba qoraxdii haddii ay libidho oo intuu cirku saafi u yahay sidii loo arkayay qursigeedii uu meesha aad mooddo cirkiiyo dhilku inay iska galayaan kolkaad fiiriso ee aragtida bani aadamka ay ku dhammaato ay xagga shishe ka marto oo wareegeedii uu libdho wax dambe oo lasii sugayaa ma jiro isagoo iftiinkii uu dharaar yahay oo kaamil uu yahay oo shucaaceedii uu nool yahay waxaasoo dhan ay jiro ayaa la suxuura ayaa muxuuha la furaya ee wax dambe oo loo sii sugayaayo ma uu jiro wamaa yuftiru calayhi qofku wuxuu ku afuraayo iyo wamaa yaquuluhu bacda alifطaar markuu afuro wux uu dhahayo maalin baa waxaan garanayaa annaga oo mxuah salaadii eh, inagoo ramadaan ay tahay oo qoraxdii ay dhacday yani marka hala adimo nin baa dayuuraddaan marka meeshaa korka iyagaa maraysay qoraxday baa marka dayuuradda haysay dayuuradda de markaa way sadxiga arda ah, dhulka wax badan bay ka sarraysaa markaasuu waa kaan qoraxdii waatay soo jeedaa waa kan dayuuraddaa haysa iftaankeeda haya war dayuuradda waxba eh, eh, mxua nagama geline dayuuradda mustawaheeda kuma mxua kuma eh, qaadanayne wax kuma qiyaasanayne dhulka miyay wax iftiina miyaad ku arkaysaa inaga dhulka joogna soo inagama qarsumin haa bas dhulka inagu joognaa marka jawiga ma joogno halkaasa wax lagu qiyaasanaya eh, almaqrizi nin muarikho almaqrizi la yidhaha kitaab alkhuط la yidhaaho eh, uu alifay buu isaguna qiso taawe ku sheegayo wuxuu sheegay nin amiirahayo umaradii masr ka mid ahaa oo manaarad dheer oo manaarat iskandariya la yidhaho miday ku sheegi jireen toddobada cajaa'ib ee adduunyada ee midooda ay ku sheegi jireenna yuu nin buu saaray bui manaarada markaasu wuxuu yidhi kolkay kaa qarsoonto qoraxdu dhagax noo soo tuuro ishaarana si markaase waxay qoraxdii ka qarsoontay buu yidhi ninkii waqti ceshihii uu galay ama sooba dhow yahay kolkii uu dhagax soo tuuray waqtigiibuu marka ninkii ku badiyey buu leeyahay oo inuu waqtigaa la afuro yuu dadkii amray kaasuna wuxuu leeya jaahilnimadiisa ayay taasu ka mid taha waa ku eedeynaya eh, abulcabaas almaqrizi raximah اllah ah, marka yani jahaalaad fara badan baa iska jirto masaladaas eh, muxuu ahay tan xadiidkan sahl ibni sacdi radi allahu canhuma arrinta uu sheegi doono in la khilaafay meelo badan ayaa ka cadaan doonta qofka xawaasha muslimiinta kolka u qaar baa waswaas isgeliy oo yidhaha horta salaadda balaa tukano oo salaada dabadeed raba inay inay maaragtay muxua inuu afuro salaaddii uma ixtiyaad uma samaynaya soomkiiba unoo samaynaya hadduu qoraxdii inay dhacday shaki kaga jiro muxuu u tukanayaa labadoodana marka salaada qiimo weyn can sahl bni sacdin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alيه waslm qaal laa yazaalu الnaasu bkhayri ma cajalu lfitr muttafaqun calayh dadku khayr kama zuulayaan in alla inta ay afurka dadejiyaanba inta afurka dadajinayaanba dadkii waa fiican yihiin oo sunnadii nebigooda sala alla alay slam bay dabaqaan oo hadigiisii bay raaceen oo waa fiican yihiin marka halkaana maxaan ka fahmaynaa haddii afurka dib loo dhigo oo waswaasyahaas la isgeliyo oo ha la yidhaha xidhigo ha soo baxeen iyo iftiinku ha ha madoobaada iyo xaaddu ha qarsoontay iyo waxyaalahaas la yidhaaho inay dadkii khayr ayna ku jirin oo shar ay ku dhaceen oo xumaadeen muttafaqun calayh wa can abi catiyata qaala dakaltu ana wamasruuqun calىa caaishaةa radia allahu canha anigiyo masruuq ibn اlajdac waa laba ninoo taabiciina weeyaane yan waxaan usoo gallay um اlmu'miniina radi allahu canha caaisha faqaala lahaa masruuq masruuq baa ku yidhi rajulaani min asxaabi muxamedi salى اllahu alayh wali wasalam dadka ahlu cilmiga ah naftooda qaar waxaa iska jira waswaas qaba dadkoo isku wada mid maha aragtidooda isku wada mid maha qaar dadaal iyo ixtiyaad ka gal intuu is yidhaaho qalad ku dhaca baa jiro oo waswaas ku dhaca marka dadka waxaa ka mid ahaa abu muusa alashcari radia allahu canhu arin horraysay weeye saxaabadii kolay ku oo abu muusa xagga tahaarada gaarahaan istinjada iyo kaadida iyo aad buu uga dadaali jiray ilaa uu waswaas kaga dhacay oo saxaabada qaarkood ay dhihi jireen waxaan jeclaan lahayn inuuna sida tashadudka inu iska yareeyo xaggan afurkana marka isaguna sida oo kale ayaa ka muuqatay oo marka isaga iyo cabdullaahi bni mascuud oo labaduba ciraaq ay joogeen yay labada ninee hadda umulmu'miniin wax weydiinayaa waxay arkeen inay laba dariiqoo kala gedisan ku socdaan waa laba imaam oo laba caalim oo min ajillaa'i asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh waalihi wasalam marka labadan taba nin ninkoodii sax ku jira ma ay garanayaan iyagu ma kala farqin karaan labada ninba waa ka mustawa sareeyaan ileene markaasay qof kale oo caalim ah oo aad iyo aad u cilmi badan oo rasuulka axwaashiisa aad ugu ogaal badan waa umulmu'miniine yay ula yimaadeenoo noo kale farqaya leeyihin labadaa nin waa ku wareeraya markaas waxay yidhaaheen laba nin oo asxaabtii nabiga sala allau alay waali wasalam ka mid ah kilaahumaa laa ya'luu can alkhayri yacni laa yuqasir cani alkhayr midkoodna aanu ku gaboodfalayna khayrkoo mid waliba khayrka jeceliyo khayrka ku dadaalo axaduhumaa yucajilu almaqriba waalifaar midkood waa ibnu mascuude wuu dedejiyo afurka iyo maqribkaba wاlآakharu yuؤhiru اlmagriba wاlifطaar ka kalena uu dib buu u dhigaa afurka iyo maqribkaba ee midkoodee saxaho midkoodeen raacana faqaalat markaas waxay tihi man yucajilu اlmagriba wاlifطaar kee maqribkiyo afurka hore u dedejiya qaala markaasu masruuq wuxuu yidhi cabdullahi cabdullahi weeye yacni ibna mascuud ayuu ka wadaa qaalat markaasi waxay tidhi haakada kaana asxaabu kaana rasuulu llahi sala allau alيyه wasalam yasnac saasuu rasuulka alla sala allau alيyh ali wasalam samayn jiray rawaahu muslim ibnu mascuud baa markaa isaga waxaa lagu sheegi jiray inuu nebiga hadyigiisii iyo dhaqankiisii oo kale inuu aad ulahay aad u shabihi jiray oo qadamkii nebiga sal sl aad u laazimi jiray yuuna ka mid ahay waa kuuna yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam ninkaas hadyigiisa qaata ummaddayda waxaan uga raalli ahay wuxuu ibnu ummi cabdi uga raali noqdo waa ku dhihi jiray isagaana marka abu muusa alashcari ka cilmi badnaayo oo ka islaamnimo horreeyey oo nebiga ugala joogitaan badnaa oo abu muusaba radi allahu canhu uu qori jiray marka isagaa sawaabkii saxa isaga ku joogay qowluhu laa ya'lu ay laa yuqasiru fi اlkhayr وعn أbي هuريرaةa رضي الله عnه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم qال الله عزa وجل alla wuxuu yidhi axabu cibaadii ilaya acjalhum fitra addoommahayga kuwaan ugu jeclahay waxaa weeyaan kooda ugu dhaqso badan xagga afurka ee hore oo fura rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasan haakada qaala tirmidiyu raximah اllahu taعaalى wاlxadiiثu laysa bxasani walaa صaxiix falxadiiثu ضaciif ضacafahu shaykhu اlalbani fi ضaciif اljamiع الصغيir wa irwaء اlhaliil wa ضaciifi sunan الtirmidiy wa mishkaat اlmasaabiix intaba waa ku daciifay marka xadiidkana daciif weeyaan isagu <clears throat> wuxuu leeyahay ninkan cabdulcaziiz rabax isagu wuxuu leeyahay صaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaan baa صaxiix yeelay buu leeyahay lakin xadiidku صaxiix ma aha صaxiix iska dhaafa xataa xasan ma aha waa xadiidku waa daciif وعn cmر بن الخطاب رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم إذا أقبل الليل من hاهنا وأدبر النهاaر من hاهنا وغربت الشمس فqad أفطر الصائم متفق عليه kol hadday qoraxdu habeenku uu xaggankada ka soo bilowdo yani mugdigiisu kasoo bilowday waanu xagga bariga maalintuna xaggan kada ay ka tagto waa xagga gabaludhace oo qoraxdiina ay dhacdo kursigeedu oo qarsoomo qofkii soomanayo wuu agfuray muttafaqun caleyh saddexdaas arrimoodna way islaazimaan oo kolkay qoraxdu dhacdo mugdigiibaa xaggan kada ka bilaabanaya bariga ah caddaankiina xagganu usii socdaayo xagganu usii galbanaya marka saddexdooda isku mar bay dhacayaan maalinkiina marka kolkaa waa inuu adimo marka e, waxa wy xadiidkanuna qisu lahaayo waxay ahayd isaga oo musaafiriin ay yihiin rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ayay qoraxdii dhacday markaasuu nebigu sal ly slm bilaal buu wuxuu ku yidhi dad oo noo qas oo e, muxuu ahay noo sameeya sharaab la cabi jiray waa ka soo socda xadiidka soo socday inay kaba hortegin markaas waan arki doonaa siduu nebigu sal allahu alayhi waali wasalam uu afurka u dadejin jiray iyo siduu ummaddiisa tusaalaha u siiyey salaada maqribka siduu u tukan jirayna iyadana waa kii saxaabigu uu dhihi jiray salaada maqribka intaan tukanaan soo bixi jiray isaga oo iftiinkii uu waadix yahay oo kolkaas dabadeed aan toog dhigan jiray oo qof waliba falaadhiisu meeshay ku dhacday u arkaayo وعن أbي إبراهيم cبداللahi بن أbي أwفى رضي الله عنهma qاaل sirnaa mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم rasuulka all ayaan la soconnay wa huwa saa'imun isna uu sooman yahay falamaa qaarabat ishamsu markay qoraxdii dhacday buu qaala libacdi alqowmi raggii qaarkood ku yidhi yaa fulaan inzil fajdax lana hebelow deg oo noo qas sharaab la dhihi jiray muxuu ahaa sawiiq la dhihi jiray oo ah shaciir inta la saloolay iyadoo saloolan markaas la shiiday budadeeda ahaan jirtay oo marka la qasan jiray oo sharaab ahaan loo cabi jiray soo baalka kaankiga ay yidhaahaan ee laga sameeyey dheel baraha burtuqaalka iyo waxyaalahaas khudaartaas laga sameeyey loo qasto oo kale sidaas oo kale bah loo qasan jiray wuu leeyahay noo qas yani faqaala yaa rasuula allahi loo amsayta ya rasul lah maa gabal dhacsatid qaala انzil fajdax lana deg oo noo qas qaala ina calayka nahaaran maalin baa ku kor joogta weli maalintii ma dhammaanin qaala انzil fajdax lana saddex goor fasaddex goorna kol haddii nebiga sala allahu alayh waali slam uu shay ou ka hadlo hadal dambe laguma celin jirin laakiin hal iyo laba iyo kolka u shaygu ka hadlo inuu nisyaan iyo ismoodsiin iyo wax sidaasa inay tahay bainay nebiga sal ly sl haysabay iska suuroobi jirtayoo hadal waa lagu celin jiray laakiin saddex goor hadduu hadlo oo la ogaado inay ka dhabtahay arrintaasu khalaas waa in lagu dhaqaaqo oo la fuliy ahaan jirtay marka saddex goor kolkuu sidaa yidhi ayuu degay ninkii qaala fanazla fajadax ninkaasuna bilaal buu ahaa fulaan laleeyahay waa degay oo marka waa u qasay fashariba rasul lah sal slm rasuulka alla waa cabay uma qaala markaasu wuxuu yihi idaa ra'aytum allayla qad aqbala min haahuna waa xagga barige gacantuu agga bariga u fiiqay haahuna kolkuu leeyahay faqad aftara asaa'im qofkii soomanaayo wuu afuray qofkii soomanaa wuu afuraydaasna marka maxaa laga wadaa laba siyood baa labadaba ay ku suurowdaan mid in la yidhaaho ma soomano khalaas soomkiisi waa dhammaaday soomka ilan wuxuu ahaa cibaado waqti ku socota waqti kale dhammaadayna sooma jiro habeenku ma aha waqti soomneehe midda kalena waxaa weeyaan waqtigu afuri lahaa baa la gaadhay faqad aftara saami yani faqad xala lahu liftaar wadakala waqtu iftaarihi wa ashaara biyadihi naxwa alqibla naxwa almashriq kolkuu haahunaa u lahaana wuxuu gacanta ku fiiqay xagga bariga qawluhu jdax bijiimin uma daalin waxaan ku jiray xadiidkii cabdullaahi bni abi owka almuzani radia allahu tacaala canhuma marka eh, ku saabsanaa afurka nebiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay marka ijdaxdaasuu eh, fasiraya dhammaadkeedii baan joognay wuxuu leeyahay eh, bijiimin uma daalin uma xayn muhmalatayn ay sawiiqa bilmana sawiiqa noogu qas biyo noogu qas buu ka wadaa wacan salmaan bni caamirin adabiyi صaxaabiyi radia allahu canhu an nabiyu sala allahu alayh waali wasalam qaala idaa aftara axadukum falyuftir calaa tmr على تمر فإن لم يجد فليفطر على mاء فإن الماء طهور رواه أبو داود وترمذي وqال xadيiث xسن xasن صحيح waanu soo maray xadiidku inuu ضaciif yahay baan hadda ka hor soo maray lakin min ficlihi salى الlahu عalيه wali slm iyo xadiid kale oo la macnihiba muxuu ahaa inuu saxiixa inay jiraanna waan soo marray marka macnaha uu sheegayo oo in timir in lagu afuro ay wanaagsan tahay haddii timir la waayona biyo lagu afuro macno sugan weeyaan isagu hadduuna xadiidkan kada ku sugan kolu tahay xadiid kale uu ku sugan yahay xadiidkan kadase waa kaan soo marray inuu daciifiyey sheekh اlalbani wغayruh وعan أنس رضي الله عنه qاal kana rasul lah sl ly slm yuftiru qabla an yusalliya calىa ruطabaatin wuxuu ku afuri jiray nabig sl intaanu maqribka tukanin buu afuri jiray oo xabada ruطab buu ku afuri jiray fain lam yajid fain lam takun ruطabaatun haddayna ruطabiyo jirin oo waqtigii ruطabka aanu ahayn fatumayraatun waa tasyiru tamra tamaraat yani xabado timiraho yar yuu ka afuri jiray fain lam takun tumayraatun haddayn xabado timirahi jirinna xasaa wuxuu ka kaban jiray xasawaatin mimaa cantuugooyin biyo ah yuu kaban jiray yani xoogaa yaroo biyo ah buu cabbi jiray rawaahu abu daawuud oo tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiidku saasuu marka yani isagu uu sheegayaayo waana sida u sheegay xadiidku xasan weeyaan oo xasanahu sheikh alalbani fi saxiix jaamic sagiir markaas sidaasuu nebigu alayh salatu wasalaam ficilkiisa uu ahaayo laba arrimood buu marka isagu isugu jiraa xadiidkan kadu mid waxaa weeyaan inuu afurka dadejin jiray oo salaada uu afurka ka horraysiin jiray taasu mid weeyaan intaan weli salaada la tukanin waa in horta la afuro aan la dhihin bal horta salaada inoo horraysiiyo marka afurkaan usoo noqon marka cuntada dambe iyo waxyaalaha cashada iyo haba la dambaysiiyo laakiin afurka waa in salaada laga horraysiiyo waxaase jirto oo alimaamu malik fi lmuwaطa walimaam الshaaficiyi fi can طariiqihi fi اlum ay ku sheegayaan abu bakrin iyo cumar iyo radia allahu canhuma inay iyagu salaada horraysiin jireen oo bacda salaa ay afuri jireen taana marka waxay uga dan lahaayeen inay dadka tusiyaan inaanay afurka in laga horreysiiyo salaada laga horreysiiyo ayna waajib ahayn marka yani qofka imaamka ama caalimka ee lagu dayanayo ama madaxda ah kolka yani kolalka qaarkood tacliim ahaan inuu sida awlaha uu khilaafo oo tusaalayn uu dadka tusaalaynayo arrintaas inayna waajib ahayn uu u yeelo waa u fiican tahay oo marka tacliim ahaan iyo jahli ka bixin weeyaan ee way se ogaayeen inay sunnadu sidaa ay tahay midda kale waxaa weeyaan xadiidku uu ka hadlaayo waa tartiibta uu nebigu salى الlahu عalيه wali slm sidii u afuri jiray saddexdaa heer uu u kala samayn jiray afurkiisa baabu amri الصaa'imi bxifظi lisaanihi wa jawaarixihi can اlmukhaalafaat wa almushaatama wanaxwiha amarka la faray qofka sooman inuu carabkiisa ilaaliyo iyo xubnihiisaba oo waxyaalaha sharciga khilaafsan iyo caraatanka iyo wixii lamid a laqwgi iyo qaylqayladi iyo waxyaalaha u ka ilaaliyo عن أنس عن أbي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم إذا كاna يوم صوم أحadiكم فlaa يرفث وlaa يسخب markii uu galo oo uu jiro maalintuu midkiin sooman yahay yaanu rafas la imaanin rafaska kolka baabkan kada la joogo baabu soom la joogo macnihiisu waa hadalka xun ee fuxshiga iyo kalaamka saaqadka aya ah weeyaan laakiin xajka marka la joogo ee alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay faman farada fiihina alxaja falaa rafatha rafadkaas marka isaga waxaa lagu fasiraa sheekada haweenka waxa haweenka iyo ragga dhex mara oo haweenka lagala sheekaysto lagula hadlo kaasaa marka isaga lagu fasiraa marka muxuaha rafadka macnihiisa asalka u hina waa kankada oo waa hadalka saaqidka ahee qiimaha aan lahayn kaasaa la yidhaahaa siduu ninkii shaacirka ahaayee ru'batu ibnuxajaaj la dhihi jiray baa wuxuu yidhi wa afraadi xajiijin kurmi can ilaga wa takallumi laqwiga iyo rafadka markaas kumaanuu ka dhigay fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul inii saa'im rawaahu eh, muttafaqun calayh xadiidkana waan soo maray kun iyo laba boqol iyo tobaniyo shan baan kusoo maray wa canhu radi allahu anhu qala qala nabiyu sal ly slm man lam yadaca qowla azuuri walcamala bihi falaysa lilahi xaajatu fi an yadaca طacamahu wa sharaabah albukhaariy qofka aan ka tegin hadalka beenta ah iyo ku camalfalka uu ku camalfalo zuurkaas beenta ah markhaati beenaale inuu furo ama markhaati beenaala loo furay uu ku camalfalo isagoo garanaya oo wixii loogu xukumay uu qabsado ama beentii loo sheegay dad uu u qabsado haala sidaas qofkaan ka tegin alla dan kama leh inuu iska daayo cuntadiisa iyo cabitaankiisu iska daayo iskaajiyo is-oomiyo wax dan uu ka ma uu jiro leanna allah subxaana wa tacaala taqwuu rabaa taqwana qofkan kada lagama helin taqwaduna ma aha in la isgaajeeyo cuntadii iyo biyihii iyo kayii in la daayo kaliya maaha wix alla wixii xaaraamah oo waa in la daayo taasuna wuxuu la yahay hadalkii alla subxaana wa uu yidhi laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibla almashriqi wاlmgrib nimankii dhankaasa loo jeedsadaa un intay maqleen kolkii dhankii la bedelay daayo muslimiinta ku furay u jawaabaya iyo wuxuu yidhi khayrku ma aha in beri iyo galbeed iyo loo jeedsado ma ahee walaakina albira man itaqaa birigu waa taqo wey taqwadiina marka amarka alloo la qaato ayay ku yay ku xidhan tahay amarkii allena marka in qibladii la bedelay buu noqday marka amarka alla oo la wada fuliya weeyaan aayad kalena waa ka ku yidhi lan yanaala allahu luxumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum geela markuu sheegayo hadyiga ah aayad kalo fii suurati alfurqaan ana alle wuxuu ku leeyahay ma yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum waamantum wa allahu shaakiran caliima alla subxaana wa marka taqwadaas qalbiga ah buu rabaa mooyaane in lafdi uun inta la qabsado kaa uun la fiirsado ka alla subxaana wa ma rabo rawaahu lbukhaariy baabun fi masaa'ila min asawm mas'alooyin oo soomka ku saabsan <clears throat> hadda halkan kada waxaa ka muuqata ma aanu sheegin alimaamu النawwi radي allahu taala anhu ma yaquuluhu idaa afطar kolkuu la afuro waxa la akriyayo ma aanu sheegin hortii horena tarjamada baabkii hore sidaasuu ku dhigay wuxuuna uu dhahayaa waxaan weeyaan dahaba dama wabtallat اlcuruq wahabata اlأjru in sha allah taasaa marka intaasaa صaxiix ka ah laakiin muxuu ahaye allahuma laka sumtu iyo waxyaalahaas iyo dadku ay yaqaanaan kaasuu saanidiisu daciif weeyaan marka عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شhرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه qofku haddii intuu ilaawo isaga oo sooman uu wax cuno ama wax uu cabo soomkiisii waa u jiraa iska soomo soomkiisa iska dhammaystirto oo yuuna dhihin soomkii oga jabo khalaas wax iska cuno iska cabo goortii dambe soomkiisa iska haysto لأnna allah subحaanaه وataعala cunto siiyey oo waraabiyey oo yani nicma mucajala nicma dunyawiya ahoo mucajala ayuu alla subxaanaه wa taعala ugu nicmeeyey soomkiisiina waa leeyahay waa u jiraa mutafaq عalayh وعan laqiط bni صبرةa radي allahu canهu qaala qultu ya rasuula الlah أخbirnii can الوuضوء wuضu'a iga warran wayseqaadka iga warran qaala asbiq alwudu'a waqallil bayna alasaabici wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'imaa weyseqaadka kaamil yeelo si fiican u weyse qaado muxuu ahaaye farahana isdhex gelgeli sandaarsigana ku dheero oo biyaha sanka ku fogo kor fiif aada ugu dheh ilaa inaad sooman tahay mooyaane tan wey marka ulajeedada ilaa inaad sooman tahay mooyaane oo marka waxaa weeyaan qofka saa'imka iyo kolkuu istinshaaqqa samaynayo mubaalaqa waa inaanu samaynin oo hadduu mubaalaqada intuu sameeyo ku fogaado biyahaas ay ku cararaan waa inuu kolkaas eh, soomkiisa waxu dhibaayo oo uu ka jabinaayo haddiise si caadiya ah isagoo u luluqanaya ama u sandaarsanaya biyihii ay ku cararaan sawkaasu markaa waa mid awooddiisa ka baxsan weeyaanoo soomkii kama jabaayo hadduuse isagoo ku dheeraado isagaa ugu sababoobay oo biyahaas inay ku cararaan oo marka waxba muxuu aha soomkiisii waa ka jabayaa ka rawaahu abu daawuud tirmidi waqaala qaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan waana noo soo hormaray صaxaxu sheikh اlalbani fi irwa اlhaliil fi صaxiix اljaamiع الصaغيir waxaa xadiidka kale oo wariyey shantu waa wariyeen shaafici iyo ibn xibbaan iyo xaakim intaasoo dhaniba xadiidkan waa wariyeen waa xadiid cadiim ah oo inoona soo horomaray wa can caaishaةa radي allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allau alay waslam yudrikuhu lfajru waxa u geli jiray waagaa u baryi jiray wa huwa junubun min ahlihi isagoo xaaskiisii janaabo ka qaba oo galmo xalay uu sameeyey janaabadeedii weli aan ka qobaysanin yuu waaga u baryi jiray uma yaktasilu markaasuu qubaysanayey wayasuumu waa soomaya muttafaqun calayhi rag iyo haweenkuna marka arrintaa iskaga mid weeyaano ee alla subxaana wa tacaala wuxuu u baneeyey ragga dadka mxaa xaasaska isu ah ee ragga iyo haweenka isqaba ah habeenkii oo dhan inay isu bannaan yihiin intay cuntadii iyo cabitaanka u bannaan yihiinba uxila lakum leylata siyaami arafasu ilaa nisaa'ikum buu hadda alle subxaanahu watacaala uu yidhi marka inta ay cuntada u bannaan tahayba xaaskiisiina ninka u bannaan yahay cuntadii mar cuntadii uu xalay cunay oo aanu ka luqluqanin ama aanu ka cadayanin hadduu waagu ugu barya sidayna waxba u yeelaynin soonkiisa sidaasoo kale uu janaabadii uu xalay galay isagoon ka qobaysanin haddii uu waagu u baryana sidaasoo kale wea soonkii u jiraa waxaa taa la mid a ah, haweenayda aan daahirka ahayn habeennimadii haddii uu ka go'o xaydka uu ka go'o oo iyadoon weli qobaysanin uu waagi u beriyo iyaduna marka waa qobaysanaysaa salaadiina waa tukanaysaa soomkiina waa u jiraa laakiin marka waxa weeyaan haddii xalaynimadii eh, mxuuha ay sii niyeysatay haddii kalena sida bacdu ahlilcilmi ay qabaan waqtigaasayba niyeysan kartaa eh, bacd alfajri eh, ayay niyeysan kartaa sida muxuu ahaayey eh, qofkii isaga oo aan ogayn inay xalay eh, ramadaan ahayd kolkii waagu beriyey loo sheego xale bishii waa la arkay la yidhaaho ay kaiir min ala'ima ay u qabaan inuu waqtigaas uu niyeysan karo oo daliilkooduna marka uu daliil haabit hoo suganina uu u jiro saasoo kale marka iyaduna yeeli kartaa marka haweenka waxaa laga yaabaa arrintaas oo kale inay ka qarsoon tahay oo eh, iyada oo xalay isku ogayd inay dhiiggii ay leedahay oo habeennimadii uu ka go'ay laakiin aan weli ka qobaysanin haddii lagu addimo soomkii uma jiro ma ay ahayn marka waa soomaysaa <clears throat> waana qobaysanaysaa qobayskaana salaadda u qobaysanaysaa xadiidkan kada eh, alimaamu الshaafiعي radia allahu tacaala canhu wuxuu ka qaatay mas'alo hariib ahoo aad iyo aadna u qiimo badan oo tusinaysa aimada a'imat alxadiidi walfiqh istinbaadkooda cajiibka a tusinaysa waxa mas'aladaasuna ay tahay waxaa la og yahay xagga طalaaqa haweenaydii muxuu ahaa haweenaydii iyada oo dhiig qabta inaa طalaaqeeda uu xaaraam yahay oon la furaynin marka wuxuu leeyahay kolkii dhiiggii uu ka dhammaado iyadoon weli ka qobaysanin kolka markaas waa ka baxday oo طalaaqii kolkaa waa ku dhici karaa yuu leeyahay siduu tanuna uga qiyaastay si uga qiyaasanayana waxa weeyaan midkood walba waa shay waajibinaya qubays waajibiyo oo shay kalena mamnuuc ka dhiga janaabadu marka galmadu soomka waa jebisaa muxuu ahaaye طalaaquna dhiiggu waa celiya marka midkan kale isaga oo dhammaaday laakiin weli afartiisii aan la zuulinin muxuahayaa waxaa caddaatay inuu shaygii uu maanica ku ahaa aanu maanic kolkaa ku noqonaynin kana sidoo kale weeyaan dhig isagoo dhammaada afartiisa aan la zuulinin oo aan laga qobaysanin shayga uu maanica ku ahaan jira wuquucu طalaaq ah ma kuma noqonayo marka jawaazu طalaaq aan idhaahe maanic kuma noqonayo وعn caaئiشhaةa وأmi سلامةa رadي الله عanهuma qاalata kana rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم يصبixu juنuبا min غayri xulmin yani اxtilaam اxtilaam la'aan aan riyo aan ahayne janaaba uu galmo ay keentay ah uma yasuumu waa soomi jira mutafaqun calayh xadiidkan waxay sheegeen labada ummahaat lmu'miniin ridwaan ullahi calayhina mar ay saxaabadii ay weydiiyeen oo sabka u weydiiyeenna waxay ahayd xadiid baa abu hurayra uu warin jiray radia allahu canhu oo dhahayay qofkii isagoo janaabo qaba waagu ugu baryo soon uma jiro marka kolkaasaa waxaa la weydiiyey ummahaat lmu'miniinkii baa la weydiiyey labadan tada ah saxaabada inta arrintaa isla soo qaadqaadeen iyo waxay yidhaaheen ummahaatulmu'miniinka ugu aqoon badane arrinta aan weydiinno markaasay ka warrameen abu hurayrana radi allahu canhu markii nin loo diray la dhihi jiray abubakr ibn alxaaris ibni hishaam loo diray ee uu arrintaa u sheegay wuu ka cudur daartay oo wuxuu yidhi aniga nin baa ii sheegay arrintantada ma aanan maqal nebiga kama aan maql sala allahu aleyh waali wasalam haddayse iyagu sidaa sheegeen iyaga ugu aqoon badan oo radiallahu canhu isaguna awal hore fitoodii uu fityoon jiray waa uu ka noqday muttafaqun calayh baabu fadli sowmi almuxaram wa shacbaana wاlashhur اlxurum bilaha soonkooda can abi hurayrata radia allahu canhu yani soomkii sunnaha ahaa ayuu gelayaa halkan kada inta ka dambaysa soomkaa sunnihiina wuxuu yahay mid ku socda bila ku xidhan iyo mid maalma ku xidhan kii marka marka bilaha ku xidhnaa buu soo horaysiiyo bilahan kada buu sheegay marka soomkooda can abi hurayrata radi allahu canhu qala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyh wali waslm afضل الصiyaami bacda ramadaana shahru llahi اlmuxaram وأfضل الصلاaةi bعda الfariidaةi صلاaة الleyl rawahu mslim waana soo hormaray oo kun iyo boqol iyo toddoba iyo lixdan yuu ku soo hormaray وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa qاaلت lam ykun النabiyu slى الlaهu عalيه وaلiه وsلم yasuumu min شhهri bil ma aanu soomi jirin أكثara in ka badan min شhacbaan شhacbaan intuu ka soomo fainahu kana yasuumu shacbaana kullahu shacbaan oo dhan buu soomi jiray wa fii riwaayatin kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila marka kullidaas marka aqlabiyadii oo la rajaxay oo intii yarayd la iska ilqeeyey weeyaane tanaa marka xaqiiqada inay tahay u in yar mooyaane badankiisuu soomi jiray muttafaqun calayh siduu soomka bisha u badin jirayna waxa weeyaan wuxuu ku fasiray markii la weydiiyey inay tahay bil ay dadku fudaydsadaan soomkooda oo ramadaan iyo shacbaan bay udh ramadaan iyo rajab bay udhaxaysaa labadaasba marka midna soomkeeda uu waajib yahay midna dadku ay ka muuqato inay badin jireen soomkeeda oo ashhuruxurum inay tahay u badin jireen inkastoo marka wax nusuus oo iyada ku khaas ah ama ashhuruxurumka guud ahaan ugu khaas ahoo sugani aanay jirin dadku marka waxaase xadiidkaa laga garanaya inay dadku soomkooda badin jireen marka bishaasoo dadku ay shahrulkafla ka dhigteen yuu soomkooda soomkeeda badin jiray awqaat اlgafla iyo amaakin lgaflana waxaa jirta e, oo adiladeeda la hayaa inay hawaab gaara leeyihiin siduu nebigu sal ly slam qofkii suuqa intuu soo galo ku dhufta muxuu ahayey tahliil ku dhufta laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir sidaa yidhaaha suuqa sidaa ugu dhawaaqa u sheegay in malyuun ajri la siinayo ama laba malyuun ajri la siinayo say laba riwaayo kale sheegeen marka amaakin اlgafla oo suuqa iyo meelahaas makhaayadaha iyo meelahaas dadku laqwi iyo kafle iyo sheeka iyo muran iyo qosqosol iyo waxyaalahaas inay ka dhigtaan qofkii ku dikriya oo tasbiix iyo tahliil iyo qur'aan aqris iyo waxyaalaha isagu u bedesha ajrigaasuu leeyahay ama e, awqaatuna waa sida oo kale awqaad ay dadku ihmaaliyaan ee ayna u aabayeelin ee muxuuha ah sida ciidaha wadaniga waxyaalaha ku magacaabaan oo dadku markaas ciyaaro iyo heese iyo tumasho iyo waxyaalaha ay ka dhigtaan qofkii maalin ciideed maalin camal ka dhigta eh sooma maalmaha sooma ama muxuu ahay qur'aan badan aqriya ama adkaar badan aqrista waa kolkaa waxaa weeye ajri badan buu helayaa wa can mujiibat albaahiliya can abiha ow camiha radia allahu canhum annahu ataa rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alli u yimid maka ugu yimid uma inطalaqa haddana waa noqday faataahu bacda sanatin sano dabadeed buu u yimid waqad tagayara xaaluhu hay-atuhu isagoo xaaladiisi iyo hay-adiisii ay doorsoomeen oo busaarad iyo caatannimo iyo midab doorsoon ay ka muuqato faqaala yaa rasuula allah amaa tacrifunii miyaadani garanaynin qaala waman anta aduu kumaad tahay qaala ana albaahiliyu aladii ji'tuka caama alأwal waxaana ninkii qabiilada baahila ka dhashay ee sanadkii hore kuu yimid qaala famaa hayaraka waqad kunta xasana alhay-a oo maxaa ku dooriyo waabaad hay-ad wanaagsanayde jirhkaaga iyo hay-adaad iyo waa fiicnayde qaala ma akaltu طacaaman mundu faaraqtuka ila bileyl tani intaan kaa tegayba cunto maanan cunin habeen mooyaane faqaala rasuulu lahi sal lay slam cadabta nafsak naftaadaad cadaabtay ow qaala uma qaala markaasu wuxuu yidhi sum min alxurumi eh, sum shahra sabr bisha sabirka waa bisha ramadaan eh soon wa yowma min kuli shahrin bil walbabana maalin ka sool qaala zidnii fa ina bii quwa ii kordhay buu le tobar baan hayaaye qaala sum yowmayn laba maalmood bilba ka soom qaala zidnii qaala sum alaaثata ayaam qaala zidnii qaala sum min alxurumi watruk sum min alxurumi watruk sum min alxurumi watruk bilaasha xurumta ah soom iskana daa soom iskana daa yani maalmana soom maalmana iska daa wa qaala biasaabicihi alaaثa farihiisa saddexadaa buu sidaa dhahayey fadamaha waa isku qabtay uma arsalaha haddana waa sii daayey kolkuu sum min alxurumi watruk uu lahaa marka bilaash xurumtae afka afarta ah soomkooda badiba marka ka wadaa rawahu abu daawuuda washahru sabri ramadaan xadiidkan kada waa xadiid daciif ah oo ictibaar marka ma leh ashhuru xurumta in soomkoodu si gaara loo daryeelo oo xadiidkan ka hadlaaya ma uu jiro oo xadiidkanu daciif weeyaan ضacafahu الشhيkh الألbaniي في ضaciifi sunan abi dawud wa ضaciif mxuha ibn maaja wa ضaciif الjamiع الصغيir wa غayriha xadiidkanu marka daciif weeyaan xadiidkan oo dadka qaarkood ay usoo deliishadaan bisha rajab soomkeeda bisha rajab soomkeeda ay usoo deliishadaan ashhuru xurumkaas ay soo gelaysaa ay leeyihiin ashhuru xurumkiiba xadiidkan kada ku saabsanaa marka mid suganba ma aha baabu fadli الsoomi وغayrihi fi اlcashri الأwaakhir min di عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اللhi min hذه الأياam yعnي أياam الcشhr ma jiro maalmo oo camalka صaalixha looga jacayl badan yahay maalmahan kada maalmahan kana wxuu ka wadaa tobanka hore ee tobanka dambe ee dilxija qaaluu ya rasuul الlahi wala الجihaadu fي sabiili الlah jihaad fii sabiili الlah oo maalmo kale ah yani bilo kale ah qaala wala الجihaadu fي sabiili الlah إla rajul kharaja bnafsihi وmaalihi falam yarjic min dalika bshay rawa الbخaariي jihaad fii sabiili الlah oo maalmo kale ihna xataa kama fadli badna ilaa qof keliya un mooyaane qof jihaadka naftiisii iyo maalkiisiiba ku aaday oo waxba aan la soo noqonin isna ku dhintay maalkiisiina uu ku dhammaaday mooyaane ka un baa ka fadli badan rawahu الbukhaariي marka maalmahaas bishan hadda inagu soo socotee bishantada aan ku jiro ku xigta weeyaan weliba insha allah marka xajkiina waa ku jiraa marka qofkii xajka alla makamiyo iyo qofkii kaleba maalmahaas cibaadadooda waa in la badiyo qur'aan aqris soom sadaqad tasbiix tahliil in la badiyo weeyaan baabu fadli soomi ywmi carafata wacashuuraa wa taasuuca ywma carafa waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxija ee wuquufka muxuu ahay carafa la tago ee ah rukniga ugu weyn arkaanta xajka yowma cashuuraana waa bisha ka dambaysa ee muxaram tobankeeda taasuucana waa sagaalkeeda can abi qataadata radia allahu canhu qaal su-ila rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wslam can soomi yowma carafa bisha carafa soomkeedaa la weydiiyey faqaala markaasuu yidhi yukafiru sanata almaadiyata walbaaqiya sanadii tagtay iyo sanada soo socota yuu labadeedaba kafaarigod u noqdaa rawahu muslim xadiidkan kada muslim baa wariyey qofka su-aalayna cumar buu ahaa radia allahu canhu xadiidkuna marka intan waa ka dheeraayo qaar mxua kan hadda ibnu cabaas ee soo socda ka kusii xigana waa qiطca isaga ka mid a xadiidkuuse marka waa dheera xadiidka khulaasadiisuna waxay ahayd rasuulka alla salى اllahu alayh wali wasalam yaa waxaa la weydiiyey soomu siyaamu dahr markaasuu ka carooday markaasaa kolkuu carooday baa cumar radi allahu canhu intuu jilbaha ku fadhiistay wa kaana awaahan radia allahu canhu yuu nabiga sal lla alay slam uu qaboojinayo oo raalli gelinayo markaasuu laa radiina billahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamedin sala allahu alayh ali wasalam eh, rasuula markaa ilahu nebigu ka qaboobay markaasuu su-aalo dhowr hoos daba joog ah yuu weydiiyey wuxuu yidhi seed u arkaysaa qofka maalinna sooma maalinna afura markaasuu kaas waa soomkii daawuud oo waa soomka ugu caadilsan qofka muxuu laba maalmoodna afura maalinna soomana ka warran markaasuu waxaan jeclaan lahaa inaan kari karo markaasuu haddana wuxuu weydiiyey somu eh, somu lithnain buu weydiiyo markaasuu yihi waa maalintii aan dhashay haddana wuxuu weydiiyey muxuaha somu yom somu yowmi eh, cashuuraa iyo somu yom eh, yowmi carafa oo yوma caashuuraa keeduna kasoo socda uu yahay عan iبni cabاasi radي الlahu canهuma ana rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم saama yوma caashuuraa وamara bصiyaamihi mutafaq عalayh wuu soomay nebigu salى الlaهu عalيه waslم maalinta caashuuraa waa maalinta tobnaad ee muxarama in la soomuuna amray markaas amarkaa uu kolkaa amray waxay ahayd intaan horta ramadaan aan intaan ramadaan la farad yeelin bay ahayd oo sanadkii hore sababkuna wuxuu ahaa wuxuu arkay yahuudda oo soomaysa markaasuu weydiiyey markaasuu yihi waa maalin weyn oo waa maalintii muuse iyo muslimiinta alla badbaadiyey cadowgiisiyo fircawnana alla halaagay markaasuu amray oo yidhi annagaa muuse idinka xigna dadkana in la soomo u faray xataa caruurta yareer inaan naaska la siinin ayuu amray qofkii wax cunayowna mar dambe ha cunin maanta waa yowmu caashuraa qofkii aan cuninowna soom sidaasuu amray marka amarkaas isaga ah ma sunnuu ahaa mise farad buu ahaayo waa la nasakhay a'immada qaarkood ba waxay leeyihiin amar wuxuu ahaa farad buu ahaa taasayna u eg tahay lianna wuu amray nebigu sal ly slam qoortii dambena marka waxaa lagu nasakhay faradnimadiisii yaa la nasakhay oo soomu ramadaan baa lagu nasakhay laakiin sunanimadiisii yaa sidii baaqi u ah in la soomaa buu marka amray wa can abi qataadata radi allahu canhu ana rasuul lah sal ly slm su-ila can siyaami ywmi cashuuraa faqaala yukafiru sanaةa almaadiya rawahu muslim waa xadiidkii haddaan sheegaynay qidco ka mida kanuna weeyaan oo saciilkuna uu ahaa cumar sababtuna siduu u su-aalayna sababkii aan sheegnay ay ahayd marka yowmu cashuuraa wuxuu yidhi hal sano ymu mxuu ahayey yowmu carafana laba sannadood marka sidanu ku noqdeen ee u kala badan yihiin waxaa lagu cileeyey yowmu cashuuraa waa yoom muusawi ilaan soomkiisa waxaa asal u ahaa e, muuse ayaa wuxuu soomay markii badda alla u kala jeexay isagiyo mu'miniinta ee uu gudbiyey cadowgoodiina uu qarraqay iyuu shukran lilahi subxaana wa tacaala u soomay e, nabigeenuna sal l sl markuu ogaaday ayuu ku dayday isaguna oo e, shukran lilahi subxaana wa tacaala waitibaacan limuusa ayuu u soomay ilan wuxuu ka mid yahay ragga la yidhi ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih marka muuse diintiisuna ma lahayn ajar la laalaabo ma aana jiri jirin yowmu carafase waa yowm muxamedi weeyaan oo soomkeedu wuxuu ku sugnaaday sunnada rasuulka sala allau alay wasalam moxamed calayhi salaatu wasalaam diintiisana waxaa ka mid a ajriga in la laalaabo marka saasay uga ajri badatay alla og xaqiiqada saasana lagu fasiraa وعن iبن cabاasi رضي الله عنهma qala qala رasuل الlh صلى الله عليه وaلي وسلم lain baqitu إilىa qaabil laasumana التaaسع rawahu mslim sanadkii ugu dembeeyey buu wuxuu yihi rasuulku salى الlه عليه وaلي وسلم haddaan noolaado sanadka soo socda waan soomayaa maalinta sagaalaad waan soomayaa rawahu mslim marka maalintaa sagaalaad baan soomaya sagaalaadkuna waa maalinta taasuca la yidhaaho bisha muxaram sagaalkeeda weeyaan muxuu ka wadaa rasuulku salى الlaه عليه وaلي وسلم ma wuxuu ka wadaa in la bedelo yoomu caashuuraa la bedelo oo yoomu taasucaa lagu bedelo ibnu cabbaas fataawidiisa qaarkood sidaasaa ka muuqato oo yoomu cashuuraaba inay yoomu taasuca isu beddeshay sidaasaa ka muuqata laakiin axaadiid baa waxay tusinaysaa inuu yidhi yahuudda khilaafa oo maalin ka horraysa la sooma ama maalin ka dambaysa la sooma marka taasuucadan soomayaa maca caashuuraa ayay ka dhigan tahay oo sababkuna waxa wey yahuudda in lagu khilaafo yahuudda inkastoo marka soomkooda asal uu lahaayo muuse calayhi salaatu wasalaam ay muxuu ahaay uu ka sugan yahay oo rasuulkeenana sala allau alay waslam uu ku raaco ku dayday haddana e, wuxuu amray in kayfiyada loo soomaya isagoo soomkii xaq uu yahay baa kayfiyada loo soomaya haddana in lagu khilaafo oo maalin ka horraysa lagu daro ama maalinka ka dambaysa lagu daro ayuu keligii unbay soomaane in laba maalmood marka la soomo ayuu amray taasuna waa waxyaalahan hadda kahor soo sheegnay oo kale bay la mid tahay oo haddana ka dabageeya mufaraq mutaصil muxuu ahaayey awalka aakhirka waxay noqoto dhexda kaana ka siyaami dahri sanadkii oo dhan oo la soomay bay lamid noqonaysaa rawaahu muslim sanadkii oo la soomay marka waxay kula mid noqonaysaa sida caadii dhahaysay baa fasiraysaa man jaa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha iyo xadiisii dhahaysay alxasanatu bicashri amhaaliha marka bishii ramadaan kolkii toban loogu dhufto toban bilood bay noqonaysaa lixdantadana markii toban loogu dhufto laba bilood bay noqonaysaa sanadkii oo dhan oo la soomay ee sidaa marka ku noqonaysa baabu istixbaabi sawmi الاثnain wاlkhamiis can abi qataadata radi allahu canhu ana rasuul lah sl slm su-ila can sawmi ywm الاثnain waa qisadii aan sheegaynay waa faqro saddexaad oo xadiidkii qisadii ahayd